iyo laba iyo sagaashanaad qaala eh, mxuu ah waa xadii saxiix qala imam nasa aleh raxmatullah akhbarana qutayb ibnu saciid qaala xadaثana leyt ibnu sacd almisri can mxamed bin sham zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar can abihi cabdillahi bn cumar ibn khaaab radi allahu taala anhuma raggaas oo dhan waa rag aad wada taqaanaan oo noqosho aan u baahnayn qaala wuxuu yidhi dakhala rasuula rasuulka alle ayaa soo galay albeyta kacbada ayuu soo galay huwa isagii wa usaamata ibnu zaydin usaama ibnu zayd oo xib ibnu xibbi rasuuli sal l slam iyo wa bilaal bilaal ibnu abi rabax oo nabigeenna calayhi sala slam muadinkiisa eh, ahaa radia allahu taala arda wa cuhmaan ibnu alxa iyo ninka cuhmaan ibnu alxa la yidhaahdo oo kacbada furaheeda gacanta ku hayey waa nimankii kacbada asal ahaan u hayey furaheeda fa aqlaquu calayhim waa isku xireen kacbadii ay galeen intooda nabigeena calayhi salaatu salaam iyo usaama binu zayd iyo bilaal oo muadinka nabigeena sal slam iyo cumaan binu alxa ayay kacbadii gudaheedii ay galeen fa aqlaquu calayhim waa isku xireen albaabkii isku xireen weeyaan falamaa goortii fataxahaa rasul rsulka uu furay albaabkii kuntu waxaan ahaaday awala man walaja qof galo qofka u ayaan ahaa qof kacbada galo qofka u ayaan ahaa falaqiitu bilaalan bilaal baan la kulmay fasaأaltuhu markaasaan su-aal weydiiyey hal sallaa fiihi rasuulu sal l rasuulka alla kacbada gudaheeda ma ku tukaday su-aashaas ayaan weydiiyey anaan u qof meesha galo qaala wuxuu yidhi bilaal ibnu rabax nacamha sallaa nabigu wuxuu ku tukaday bayna alcamuudayni labada tiir inta u dhaxayso alyamaniyeyni ee yaman loo nisbeeyey inta udhexaysa ayuu nabigeena ku tukaday sala allahu calay wasalam u qaabili weeyaan kacbada markii afar gees ay tahay laba tiir ama laba gees ayaa waxay xigaan dhanka yeman dhanka yeman oo dhankeenna ah ayay xigaan marka dhankaas ay xigaan ayaa marka yamaaniyeyn ayaa la yidhahdaa midka dhanka bidixda xigo markasaan hadda ugu yeela dhankan xigo waa ruknu mxuua ruknigii uu ku jiro xajar aswadka uu ku jiro waa muxuu ahaa dhinaca ama tiirka uu xajar aswad ku jiro weeyaan dhanka kalena waxaa loo yaqaanaa alrukn اlyamani labada rukni ayaa marka min baabi الtaqliib waxaa la yihahdaa alruknayn اlyamaniyeyn labada rukni oo yeman loo nisbeeyey saas ayaa la yihahdaa marka nabigeena marka wuxuu isku beegay labada rukni bartamahooda ayuu nabigeena ku tukaday sal slam halkaas ayuu ku aadanaa amaba uu taagnaa saas ayuu bilaal bin rabax yii radi allahu taala arda marka kacbada gudaheeda in salaad sunno lagu tukan kara ayaa laga qaadanaa laakiin salaadda faradka maya gudaheed laguma tukanaayo fadlu masjid اaqصى wالsalaati fiihi baabu fadli almasjid اaqصى masjidka aqصى masjid اaqصaha fadligu le ayuu baabkan u baab yahay i wasalaati fiihi dukasho gudihiisa lagu tukado masjid اaqصى oo beyt اlmaqdis masjidka ku yeelo oo waxaa weeyaan filistiin ardu filistiin Eh, weyaan oo haddana yahuudda ay haysato rabbiga waxaan ka baryana subxana wa taala inuu gacantooda ka soo furo xadiidka lix boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadis saxi qaal imam nasa alay ramat akhbarna camr ibn mansuur annasaa'i wa hiqatun qaala xadaثna abu mushir cabdullah cala adimishqi weyaan faadil qaala xadaثna saciid ibn cabdilcaziiz attanuqi waa imaam laakiin aakhirkiisa wuu isku dardarsamay ikhtalata fii aakhirihi waayahay can rabiicata ibnu yaziida rabiic bn yaziid waxaa wey alayaadi alqasiir wa iqaة caabid can abi idriis اkhawlani abi idriis khawlani waxaa la yihahda caayidullah waxa w adimishqi wa iqaة caalim can ibn daylami cabdullahi ibn fayruus ayaa l ibnu daylamigaas cabdullahi ibn fayruus ya waa iqa isna can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma waa saxaabiga muktirka ha ah oo taqaaneen aabbihiina waa saxaabi isna waa saxaabi cabaadiladii ayuu ka mid yahay dhowrka ahaa afarta cabaadiladii cabdulaahi bn camr bn caas iyo cabdulahi bn cumar iyo cabdulahi bn cabaas iyo cabdulahi bn zubayr afarta cabaadilada loo yaqaano ayuu ka mid yahay radia allahu tacala anhu arda can rasul rasulka wuxu kari sal slm ana sulaymaana bna daawuud sulaymaan oo muxuu ahaa ina daawuud ahaa labada waa laba nabi lamaa goortii mana u dhisay beyt almaqdes uu dhisay isaga ayaa dhisay sa'al allaha alweyne wuxuu weydiisay caza wajala khilaala alaaa saddex arimood ayuu ilaahay subxana watacaala weydiistay sa'ala allaha alla weyne wuxuu weydiistay tan koobaad caza wajal xukman xugun yusaadifu haleelo oo waafaqa xukmahu alla xukunkiisa oo wixii asaga u xukuma inay noqdaan wuxuu alla xukumay oo alla muxua xukunkii u rabay inay inuu waafaqo xukunkiisa fa utiyahu waa la siiyey kan labaadna wasa'ala allaha caza wajal allaweyne wuxuu weydiistay mulkan boqortooya laa yenbagii liaxadin min bacdihi cid isaga ka dambaysa aan u habbooneenna ilaahay inuu siiye ayuu weydiistay fautiyahu waa la siiyey fa utiyahu wuu siiyey ama waa la siiyey wasa'ala allaha allaweyne wuxuu weydiistay caza wajal aha xiina faraqa min binaa'i اlmasjid markuu masjidka muxuu aha ka dhammaaday masjid alaqsa markuu dhameeyey anlaa ya'tiyahu inuusan imaanin axadun qof laa yunhizuhu aynan soo dhaqaajinin ay laa yuxarikuhu uusan soo dhaqaajinin ila asalaatu salaad mooyane wax kale oo fiihi gudaha gudaha masjidka uu ku tukada an yukhrijahu inuu ka bixiyo min khati'ati gafafkiisa ka yowma aw ka yowmi waladatu ummuhu maalintii hooyadii ay dhashay oo kale inuu muxuuha dembiyadiisi kaga baxa masjidka inuu ilaahay taaye muxuuha siiyana ilaahay oo weydiiso subxaanahu wa tacaala saddexdaas qodob ayuu marka nabiga nebi daawo nebi sulaymaan alla weydiistay tan koobaadda waxaa weeyaan inuu cadaalad tii alla u rabay daa'iman xukunka waafajiyo tan labaadna waxaa weeyaan inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeyaan boqortooye laa yenbaqii aw laa tenbaqii liaxadi min bacdihi waad garanaysaano nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam shayطaan ayuu dhabsiiyey shayطaan ayuu qabtay markaasaa waxaan ku sigtuu dhahay nabigeenna inaan xiro oo tiirasha masjidka mid ka mid aan ku xiro kadibna aad subaxda timaadaan ood ilmihii madiine ay ku ciyaaraan shaydaanka ayaan waxaa weeyaan aan ayaan damcay u yidhi laakiin waxaan xasuustay dacwata akhii sulaymaan wahablii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab boqortooyada marka taas ayaa ka mid ahayd in shaydaankii min الشhayaaطiini man yaguusuuna lahu wayacmaluuna camala duuna dalik yaa qaarkood eh, dhisma kuwa wax u dhisa kuwa u makuurta badda oo muxuuaha jawaahirta ugu soo saaro qaar iska joogjoogo oo iska taagan wahaakada shaqoodhin badan ay marka uhayeen shaqoodhin badan ay u hayeen marka boqortooyadaas oo alla siiyey ay ka mid ahayd taas marka in aan tii aan wax ka dhantaalo ayaan diid yidhi marka saa darteed waan iska sii daeyey nabigeena sal ll slm marka qodobka saddexaadna waxaa weeyaan masjid alaqsa qofkii salaad darteed oo wax kala isagoon u qastayn dalxiis iyo soo fiiri iyo qof kula ballan iyo baabka ay ku jirin halkaa tagana in dembiyadiisi muxuu ahaa uu alla subxana wa taala ka dhexbixiyo xuubsiibasho waa taqaanaa uu ka xuubsiibta dembiyadii ayaan muxuu ahaa uu alla weydiistay saas ayuu nabig sal allahu calayhi waali wasalam marka fadli aad u weyn weeyaan masjid alaqsa qofkii marka ilahay u waafajiyo oo salaad u aado kusoo tukada fadligaas ayuu la kulmaya laakiin waxaad ogaataan laba waxaa ka fadli badan almasjid alxaraam walmasjid annabowi ayaa ka fadli badan maxaa yeeley salaad lagu tukada shan boqoloo salaadood ay la too tahay masaajidaha kale masjid annabowina waa kun salaadood almasjid alxaraamna waa boqol kun oo salaadood allahu akbar waayahay fadlu masjid الnabiy sal l slm wasalaati fiih fadlu masjid الnabiy nabiga alayh slat sla masjidkiisa fadligu ilahay baabkan u baab yahay iyo wasalaati fiihi salaad lagu dhex tukado xadiidka lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aleh raxmatullah akhbarna kaiir ibnu cubayd hay madxaji ayaa la yihahda almadxaji waa iqa qaala xadaana moxamed ibnu xarb alkhawlaani alabrash iqat weeyaan can azubaydi moxamed ibn waliid alqaadi waa iqatun tabt can zuhri moxamed shaabi zuhri waa imaamka a taqaaneen can salama bn cabdiraxmaan salama ibn cabdiraxmaan almadani wa iqaة muktir can abi cabdillaahi اlaqar iyo can maaha waa abi weyaan waa abi cabdillaahi اlaqar abi cabdillahi اlaqar waa salmaan almadani wa iqaة mowla اjuhaniyiin nimankii juhaniyiinta ah reer juhayna ayaa xoreeyey wa kaana wuxuu ahaaday ama wa kaana waxay labadooda ahaayeen salama bn cabdiraحmaan iyo iyo ninka la yidhaahdo abi cabdillahi alaqar oo salmaan almadani loo yaqaano min asxaabi abi hurayra abi hurayra asxaabtiisa ay ahayn ama xertiisa anahumaa labadooda samca waxay ka maqleen abaa hurayrata waxay ka maqleen radi allahu ta arda yquul isagoo leh salaatun salaad fii masjidi rasul rasulka masjidkii lagu tukada ayaa afdalu ka fadli badan min alfi salaatin kun salaadood fii maa siwaahu intii isaga ka soo hartay oo min almasaajidi masaajidda ah ila almasjid alxaraam masjid alxaraamka oo kacbada maooyane ay ku taallo fa ina rasul rasulka sal slm aakhiru alambiyaa ambiyada isaga ayaa u dambeeyey rusushana waa la mid wamasjiduhu masjidkiisana aakhiru ah, masaajidi masaajida saddexda ah kan u dambeeya weyaan masjid alxaraam iyo masjid alaqsa masjid nabowi isagaa u dambeeya weyaan almasaajid atalaa qaala abu salamata bn cabdiraxman wuxuu yidhi abu salama bn cabdiraxman waa cabdiraxmaan ibn cawf ayaa muxuuha dhalay weyaan la socda ah, muxuu abu salama ahay ibn cabdiraxman ibn cawf weyaan lam nashuk ma aanan shakinin ayuu yidhi abu ah, muxuu ahay qaala abu salamata wa abu cabdilahi labadaba waxay yihahdeen lam nashuk ma aanan shakinin أنa abaa hurayraa abaa hurayra kaana inuu aha yaquul mid yidhahda min xadiiثi rasuuli الlaahi salى الlahu alay slm rasuulka alle xadiidkiisa ayaan idinkaga sheegaya arrinkan iyo fadligan inuu yidhi shaki nooguma jirin weeyaan kow famunicnaa waxaa nagala reebay oo noola diiday oo nala waafajinin an nastahbita abaa hurayra abaa hurayra inaan ka hubsanno arrinta iyada aan ka xaqiiqsanno ayaa noola diiday oo allana ma waafajinin weeyaan fii dalika axadiid xadiidkaas isaga ah inaan nabiga ayaa saa inaan ka hubsanna ilahayna ma waafajinin alayh slat slaam nabigeena ataa idaa tuwaiya abu hurayra xataa idaa tuwafiya abu hurayrata abu hurayra goorta la oofsaday dakarnaa daalika arrinkaas ayaan sheegnay wa talaawamna waan isku eedaynay anlaa nakuuna inaan ahaanin kallamna kuwa la hadlay abaa hurayrata abaa hurayra fii daalika arrinkaas xataa yusnadahu ilaa ugu tiiriyo ilaa rasul s sl slm in kaana hadduu yahay samicahu minhu midka maqla haduu yahay waa isku eedaynay hadda maanta aan joogna waad aragteen dad badan oo culimo oo akaabir ayaa jooga maanta qaarna way joogi jireen masjidkan ragga hadda akaabirta joogi jiray shariif cabdinuur ayaa halkan joogi jireen soo maray sheekh maxamed haadi ayaa halkaan soo maray sheekh cumar faaruuq ayaa halkaan soo maray yacni kibaar alculamaa culamada soomaaliyeed rag ugu weyn hebel hebel maaha way soo mareen yacni muxaadaro yaroodee qofka uun ka dhegay saacadoo mooyane inuu tilmiid u noqdo ood wax ka barto ood cilmi ka reebo haddaa loo shalayni laakiin xaggee laga arki kuwa ayaa hadda jooga weli kuwa ayaa maanta weli jooga oo runtii cilmigana uu ku aasan yahay aadna uu weyn da'doodan ay aad weynta cid maanta wax ka reebanna ayna jirin oo berri aad muxuu ahaa farta qaniini ood leed alla maxaan ugu reeban waaye shaki ma laha hadii laga dambeeyo marka arrimahaas runtii waxyaabaha qofka cilmiga xambaarsan iyo da'da khaasatan qofka markuu da' yahay cilmi inuu xambaarsan yahay cilmigiisa ataa cilmiga kale waa ka baraka baday akaru baraka maxaa yeelay dhallinyarnimada iyo haliga sheegay iyo haliga arkay iyo bal soo yarabaxo madaxa ku yaritaagio baabkaas mar hore ayuu muxuu ahaa ka soo gudbayey hadda cilmigiisoo dhan waa miid ama saafi malab saafi maaragta oon habaya dakan iyo baabkaas iyo aad ku jirin marka khibro iyo cilmi iyo runtii waaye aragnimo iyo ikhlaas iyo waxaa weeyaan runtii barako aad u badan ayaa muxuu ahaa akaabirta iyo dadka dada ah cilmigooda ku jira marka wixii nool oo muxuu ahaa da oo culimo ah in hadda laga fara qabsado waa dardaaran aad runtii muhiim u ah dhammaantayn baan ka fara qabsanno waa yahay marka atalaawana waxaan isku eedaynay oon isku muxuu ahaa nin walba ninka kale uu ku yidhi maxaan u samayn weyney anlaa nakuuna inaan ahanin kallamna abaa hurayra abaa hurayra ku ula hadlay fii dalika arrinkaas xataa yusnadahu ilaa ugu tiiriya ilaa rasuulilah sal sl sl in kana haduu yahay samiicu minu midka maqlay fabaynamaa goornaxan noga calaa dalika arrinka aan ku sugannahay jaalasnaa waxaan la fadhiisanay cabdlahi ibn ibraahim ibn qarid cabdulaahi ibn ibrahim ibn qarid ninka la ayaan la fadhiisanay fadakarnaa dalika alxadiid xadiidkaas ayaan u sheegnay iyo waladii arrinkii ayaan u sheegnay faradnaa fiihi aan ku tacadinay min nasi abi hurayrata abi hurayra inuu muxuu ahaa nabiga calayh slat slam u tiiriyo amaba dhawaaqa nabiga inuu noo sheego sal slm faqaala lana cabdulaahi ibn ibraahim wuxuu noo yidhi ashhadu waxaan qiraya oo markhaati aniga samictu inaan ka maqlay abaa hurayrata yaquul isagoo leh qaala rasul u sal slm fainii aniga aakhiru اlambiyaa ambiyada kan u dambeey wa inahu masjidkana masjid anabowina aakhiru almasaajidi masaajidkan u dambeeya weeyaan yani xadiidkii qaybta horena wuu sheegay qaybtan dambana gadaalu ka raaciyey taasaan markhaatika u yidhi mxuu ahaa abu hurayra aan ka maqlay marka raggii barwaaqa helan soomaa marka hawshii ayaga ay boqol kiiba sagaashan u joogtay tobankiina waa laisu raaciyey oo nabigeena ayaa looga tiiray sala allahu calayhi waali wasalam marka masjida nabiga nabiga alai sl fadligaas qiimaha badan ayuu leeyahay xadidka lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasai alay raxmat ullah akhbarna qutaym bn saciid can malik can cabdillahi bn abi bakr cabdillahi bn abi bakr waa iqa can cabaad ibni tamiim alqaadi waa iqa can cabdillaahi ibni zayd almaazini alsaxaabiy aljaliil waa ninka a taqaanin saxaabigaha qaala wuxuu yidhi qaala rasulas wuxuu yih sal slm maa bayna beyti gurigayga inta udhexaysa iyo wa mimbarii mimbarkayga rawdatun beer ayaa ku taala oo min riyaad jannati beeraha janna ka mid ayuu nabig sal slm yacnii mimbarka nabigeena calayhi salaat slaam iyo gurigiisa oo qabrigiisa hadda maanta uu yahay inta udhexayso waa rawdatun waa beer oo min riyaad aljanna culimada marka waxay leeyihiin laba tafsiirba waa la saaray tafsiirka koobaad in meesha iyada ah goob ahaantaas sideedaba inta la qaado jannada la geyn doono oo qeybba xisi ahaanba ay qeyb jannada ka mid tahay culamada qaar waxay maya camal qofka ku janno galo ood ilaahay ugu dhawaado subxaana wa tacala ayaa meesha lagu samaystaa oo qofka meeshaas alla ku caabudo subxaana wa tacaala janno ayuu muxuu ahaa gelayaa dimnan taasna culamo ayaa ku fasirtay laakiin labadiiba isma diidaysa in goobtiina jannada la geeyo camal jannada lagu lagu samaysta labadaba muxuu isma diidayaan sidaa weyaan marka rawdatu min riyaad janna ayuu nabigeena ku caddeeyay xaggee ku taala marka rawdadaas waa daakhil almasjid الnabowi nabiga ala sl masjidkiisa gudihiisa weeyaan xadiidka lix boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix qala imam nas alي ramat lla akhbarna qutayb ibnu saciid qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna can camaar waa raggii aimada taqaanin can camaar aduhni camaar aduhni adduhni wey adduhni bitashdiid اdaal adduhniy waxaa camaar ibn mucaawiya duhni waa saduuqun yatashayac tashayuca ku jira xogoo shiicnimoa ayaa ku jirta tashayucan waa hore u sheegnayo rafdiga iyo tashayuca hore waa kala duwan yihin tashayuca qaarkood waxaa weeyaan waa tashayuca khafiif in uun cali aad jaceylkiisa un u badan yahay lakiin abubakar iyo cumar iyo cumaan raggaas ayma loo ictiraafsan yahay oo inay weliba ayaga khilaafada leeyihiin la ictiraafsan yahay inuu yaha laga yaaba tashayucaas noocaas khafiifka inuu yahay ayaa suuragala khaasatan ragga ruwaadda axaadiista nabigeena wariyay sala allahu alayhi waaalihi wasalam can abi salamata bni cabdiraxmaan abi slm bn cabdiرaحmaan ibn cawf weya waa iqaة faqiih can umi salmata umi salma waa hind hind bint umaيa almakhsuumiya waa xaaska nabigeena salى اllahu عalayh alي waslm ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi ina qawaa'ima mimbari mimbarkayga tiirashiisa haada ee kana rawaatibu waa kuwa la qotomiyo fi ljanati jannada jannada ayaa saas loo dhex dhigaa ayuu nebi yihi sala allahu alayhi waali wasalam oo waxaa weeyaan meesha uu ku taagan yahay waa rawdatu min riyaal janna oo kale wa marka waxaa arrinkaas waxaa aad u xoojinayaa arrintii ahayd in dhulka asaga ah oo mimbarka iyo rawdada iyo mandiqadaas in jannada muxuu ahaa qeyb ka mid a ah, ay yihiin oo adduunka ilaahay uu keenay subxaana wa tacaala ayaa arrinta ayada ayaa laga qaadanaa weeyaan waa yahay hahay dikru اmasjid masjid sheegitaanka iyuu baabkan u baab yahay aladii masjidkaas usisa lagu asaasay cala taqwa baqid lagu asaasay ood ilaahay sheegay kee weyaan sheegitaan la sheegay baabkan ubab xadidki lix boqol iyo toddobiy saga shanad xadid saxiix qaal imam nasr aleh raxmat llah akhbarna qutayb ibn saciid qaala xaddatana leyt ibn sacd waa imaam ahlu misra can cimraan ibn abi anasin cimraan ibn abi anas alqurashi alcaamiri iqat weyaan can ibn abi saciid اkhudri ibn abi saciid اkhudri haddii aad aragtaan oo khudri weliba raaciya waa cabdiraxmaan waana iqa ibn abi saciid qowla waaxida waa cabdiraxmaan waana iqa weyaan udri can abihi abihi abi saciid اkhudri sacd malik bn snaan waa saxaabi jaliilka ah qal wuxuu yihi tamaara rajulaani laba nin baa ku doodeen fi lmasjidi masjidka aladii kaasoo usisa lagu asisay calى taqwa alla min awali yowmi maalintii u horreysay ama maalintii hore ama bilowgiiba alla baqitaankii lagu asisay midkuu yahay markuu rabbi yihi subxana wa tacaala masjidun usisa calى اtaqwa min awali yowmi axaqu an taquuma fiih meesha la yihi ay laba isku qabsadeen waa masjidkeen ay fii tacyiin اmasjid amaara rajulaani fi masjid ay fii tacyiini almasjid masjidki in mcarabaaoo yihah waa masjid fulan ay isku qabsadeen faqala rajul nin ba wuxuu yidhi huwa masjid quba waa masjid quba wa qaala aakharu kii kalena wuxuu yidhi huwa masjidu rasuuli اllaahi sala اllah alay slam faqala rasul rasulka wuxu yh sl slm huwa masjidii haada kaas waa masjidkayga weeyaan huwa isaga masjidii masjidkayga haada ee kana ayuu nabig sala اllah alay slam nabiga hadduuba marba cayimay war waa dhammaaday fadlu masjid qubaa wasalaata fiih wasalaati fiih fadlu masjid qubaa masjidka quba fadligu le ayuu baabkan u baab yahay iyo wasalaati fiihi salaad lagu dhex tukada saas weyaan xadidka lix boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qala imam nasai ramat la abarna qutayb bn saciid can malik bn anas imam darhijra can cabdillahi bni dinaar alcadawi waahiqa can ibni cumar cabdillahi bni cumar bn khadaab radia allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi abdillahi bni cumar kaana wuxuu aday rasul rasulka sal l slam yatii qubaa masjidka quba mid yimaado raakiban isagoo gaadiid saaran wamaashiyan isagoo lugeynay ayuu nabiga kaga jiri sal alla slam riwaayaadkan waxay sheegayaan kula sabtin sabti kasta ama usbuuc kasta ha loola jeeda amaba maalin kastoo sabti ah ha loola jeedo weyaan labadaba waxaa weyaan waa suuragal kula sabtin kula usbuuc aw kula sabtiga laftiisa ha noqdo waaya xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala imam nasa alih acad acad baan ku sheegnay acad aba umaama acad in la yihahdo ayaan ku sheegnay qaala wuxuu yidhi ninka la yihah aba umaama qaala lii abi aabbahay wuxuu yidhi sahl bnu xunayf waa saxaabi jaliilka ah allahu taala arda qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slm man kharaja qofkii baxa xataa yaatiya ilaa uu tago hada almasjida masjidkan yani masjid quba weyaan hada almasjida masjidkan masjid qubaa tago oo fasalla fii rakcatayni fasalla fiihi ku tukada kaana lahu waxaa u ahaado cadlu cumra cumro waxu dhigma ayaa u ahaaday ayuu nabige sal alla alay slam masjid quba marka tegitaanka la tega cumro ayuu dhigmaa ajarkiisa cumrana ajarkeeda waa taqaanaano xajkii ay wax yar ka ajar hooseysaa wax sahlan ma ahan sidaa weeyaan baabun maa tushaddu alrixaalu ilayhi min almasaajid maa tushaddu wixii loo adkeeyo alrixaalu heeryada ilayhi isaga xaggii oo min almasaajidi masaajida ayuu baabkan u baabiyay riixaasha waxaa weeyaan qofka inuu xirxirto oo boorsoodhinkiisi iyo sahaydiisi iyo yacni safar u tabaabushaysto yacni meel safar in loo tabaabushaysto meel masjid ah oo alla lagu caabudo oo in loo tabaabushaysto safar ahaan loo loo aado oo loo safro ay bannaan tahay amaba laisfaray ayuu baabkan ubaabiye baabkan ubaabiye weyaan marka waa meel safar dheer aad u aadeyso wixii masjid ah xadiidka todoba boqolaad alxamdu lilah wa xadii saxiix qala imam nas alي ramat lla abarna moxamed ibn mansuur aljawaaz alkhuzaaci wa iqa qaala xadaثana sufyaan bn cuyayna can الzuhri can saciid bn musayab alimaam اlfaqih اlxuja weeyaan can abi hurayrata radi allahu taala an arda can rasul rasul wuxuu ku sal sl qa rasulkan wuxuu yidhi laa tushaddu lama adkeeyo alrixaalu heeryada oo safar dheer looma galo weeyaan macnaheeda ilaa ilaa alaaثati masaajida saddex masjid waxaanan ka ahayn masjid اxaraam masjidka xurmada badan oo kacbadi ah cumraa loo aadaya xajaa loo aadaya waxaa loo aadayaa in muxuu salaadahaas boqolka kunoo salaadood lagu tukado iyo masjidii hada masjidkaygan masjidkaygan kana oo masjid nabowiya ah. isna mxu waxaa loo aadayaa eh, liziyaarat اmasjid sida muxuua toban eh, kunkaas salaadood ajarkeeda loo helo markii la taga kadibna oo meesha aad ku sugnaatana ilaa afar shay oo kale oo sunno ayaa laga sameeya magaalada gudaheeda laakiin wax loo qastaa oo cibaadahan loo aada waa masjidka nabigeena sala allahu alay slam qaar baa waxay ku leeyihiin qabriga nabiga ayaa loo aada sala allahu calayhi waaalih wasalam arinta ayada ah nabigana ma sheegin calayhi salat slam qabrigiisa in ziyaaro safar loo adkaysto nusuus kale oon haynana ma lahan laakiin qofka markuu masjidnabowi tago dimnan wuxuu u ziyaarinaya qabriga nabigeena sal slm oo ka mid ah meelaha la ziyaarto rawdada ka mid ah qubuurta baqi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah eh, shuhadaa uxud waxaa ka mid ah waxaa weeyaan quba oo haddaan soo marnay ayaa ka mid a weyaan intaas meelaha la ziyaarto oo sunnada ay ka mid tahay markii qofka uu taga masjid الnabowi qasadkana markar uu yahay almasjid الnabowi wa masjidi hada iyo wa masjid اlaqصى iyo masjid اlaqصى oo ku yeela beyt اlmaqdis saddexdaas meelaan ahayn heeryada looma adkaysto oo safar looma gala ayuu nabiga leh salى اllahu عalayhi waalihi wasalam marka markaan xadiidkan fiirino culammada waxay u daliishadaan qubuurta loo aado ziyaarada oo halkan in teeryada laga adkeeyo meel kaba soo qaad gaaris oo kale amaba waxaa weyaan kajaadho oo kale amaba naykur oo kale loo aado oo waxaa weeyaan ziyaaro sheekh hebel iyo qabri hebel iyo halkaas ayaa loo aadaya la yidhaahdo inay arrin diintan ku sugnaynan ahayn oy arrin mubtadaca ah tahay xadiidkan ay culimmada u deliishadaan raximahum allahu raxmatan waasica annagana waad ogsoon ogsoontihiino xilliyadan ay ba xogahoo yaraatayma oyane xilli waxaa jirtay la dhihi jiray qofkii qabriga sheekh uweys toddoba jee toddoba sano isku xigto ee ziyaaradiisa aado e xajat lmasaakiin qofki miskiina oon dhaqaalo badan heli karin aayar waxaa weeyaan xajkaas sheekh uweys unbuu muxuu aha ziyaarada sheekh uweys ayuu aadaya waxaan garanaya raadi muqdisho ayaamihii dowladda ay sii burburaysa annagana xer meeshaan kano joognay waxaa weeyaan sida carafa iyo waxaa weeyaan eh, iyo iyo mino iyo musdelife iyo loo baafiyo ayaa loo baafin jiray idaacaddaa laga hadli waxaa weeyaan waa waa waa bambixii waa habeenka dhafarkii waa saas yani bi hada alcibaara waxaa laga soo idaacaddii muxuu ahay berri waa sidaas waa muxuu aha waa kaana iyadoo la dhaha eh, caawa waxaa weye waa eh, saas weeyaan waa sideedaadkii berri waa yowma tarwiya beri dambe waxaa weeyaan waa yowma carafa beri ka dambeeya waa yowma muxuu ahaa ywm اnaxr saas waxaa laleeyahay waa dhafarkii waa noocaas waa sidaas yani hal bil oo kaamil ah ayaa magaalada dhan ay shidmi oo basas xataa la raaco gobolada kale loo raaco aana la helayn kulli saasuu la wada raranyaho kulley raggii xamar joogi jiray aad ba u yaqaanaan ya biyoley intay ku tallaari ataa ma aqano dhankan baydhaba xaggeed may soo xigtaa horta intay ahayd marka alcumuum xaalad khatar ah qofki xataa caradaas soo qaato oo qasta oo de isku ku qabaysto dembigiisa makfurun lahu gaarigi markuu meesha yimaado waa in todoba jeer gaarigiiyo dadki wada saaran yihiin horta ah saa loogu wada wareejini yacni wadaad baa nooga sheeken jiray war annaga masaakiinan aniga xaj ba liigama raba nin baa igu yidhi nin baa igu yidhi maraan dhankan busiyo joognay ayaa nin aad shactirool aniga miskiinna ma ah waxba maba haysto hadda xajka adiga iguma waajibin xaj almasaakiin waan soo mariyo toban jeer ka badan shaweys waan u tagay marka bilahi tawfiiq ani xaj hadda liiga rabo weynba inaa jirna u badanta gu yidhi nin kaftan badan u ah runtii hadda noolin kalama aqaano marka waxaan kala jeedaa baabkaas waxaa weeyaan waxyaabaha lagu fidnoobo u ahaa runtii oo laakiin hadda aad u yaraaday laakiin waxaad ogaataan munkar kasta oo la damiyey oo soddonka sano afartanka sano lasoo dhaafo un jihaad eh, cilmi a lagu waday midkaan dee muslimiinta lagu baabiina asaga jihaad ma aha kaas waa baab kale diintii duminteeda waa ka asaga qayb ka mid a ah. iyo muxuua ah, ummaddii laakiin runtii rag badan loo dilay rag badan loo xiray rag badan muxuu ahaa loo curyaamiyey rag badan khadka looga saaray wanaaggii la dhisay hadda beryahan waa la duminaya shirkigiyaa la soo celinayaa waad arkaysaan ood wasaa'il tawasul ijtimaaci ku arkaysaan dad ilahay keyrka tuugana soomaali ah oo sheikhi tuugayaan oo muxuu ahaa waxyaaba la yaab qabriga dul fadhiyaan xaalada dee iska un cajiiba xijaab la-aantii iyo fasahaadkii iyo wixii jiray oo de inta muxuu lala xarbiyey dadkii ay xijaabkooda qaateen maanta waad aragteen in kastuumo ay gabdhaheenni ay la soo fadhiisanayaan iyagoo sita yani social media xaqiiqatan arrinta ayada haddii aan laga qaalmin arrinta ayada haddii aanan ay dadka dhibin waxaad ogaataan wax iimaan la yidhahdo ummaddan ag yeella ma jirayso man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fbiqalbihi wadalika adcafu اliimaan walaysa waraءa dalika xabata khardali min iimaan riwaayad kale intaas yanii intaasoo kale oo iimaan intaas ka dambayso ma jirto caadi qof inuu caadi u arko ayba dhibo war wadaadadan qaylina maayna qaylina ummadda maay faraha kala baxaan dadka danahooda iska haysteene iimaan ma laha qofkaas waa zero sagxad wa gaalka wuxuu kaga sokayaa bas inuu kelimada ku dhawaaqa laakiin waa khaawi faaruq wa br majnun kelimadu buu ku dhawaaqayaa walaysa waraaa dalika min aliimaani xabad khardal marka arrimahaas oo kale runtii waa arrimo khatar ah. nin walbana diintan mas-uuliyada ka saaran aniga ayaa sheekh iyo aniga ayaa noocaas imahan ama yarow ama weynow ama rag ahaw ama dumar ahaw ama culimo noqo ama caamo noqo nooc kastoo tahay diintan adigaa maanta mas-uulka ah booska nabi maxamed sal la slam nin walba isagaa u taallaa maalinta qiyaamo dad ayaa naarta lagu xarayn doonaa sababta looga xaraynaya maxay tahay ilaahay dartiis lam yatamacar wajhuhu yowma lilaahi tabaaraka wa tacaala weligiis ilaahay dartiis wejigiisa isuma bedelin oo xumaantii iyo macsiyadii ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii lagu samaynaayey amaba awaamirta ilaahay la jebinaayey amaba nawaahida ilaahay la jebinaayey weligiis intuu ka xumaaday arrintai dhibtay kama falcelin sida darteeda salaadda dukan jir soona sooma jirin wanaag wala imaan jirin naartaa lagu xarayn marka arrimahaas waxaa weeyaan eh, qolyihii dhihi jiray lima taciduuna qowma illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaba shadiida ayuu u kalow noqonaya falama nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu wa aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bimaa kaanuu yafsuquun kuwii xumaanta reebay oo dhawaaqay oo qaylinay oo la dhibaataynay oo la dhibsaday kuwa ilahay wuu badbaadiyey kuwii xumaanta samaynay ilahay wuu halligay kuwa ka aamusayna ilaahay ma sheegin liannahum laysuu ahlan lidikr wax in la sheego mudan ma laha culamada qaar way waa lagu daray kuwii la haligay sidaa weyaan nasal allah asalam alcafiya marka arrintaas ayada ah ilmiyahu ha laga falceliyo hawlahan socda wax muddo yar xaaladda hadda taalla xaalad ka bedelanaya soo socota haddii aanan muxuu ah maanta ilaahay faraj uusan keenin annagana mas-uulka ka diintaana aanan muxuua tallaabo eh, munaasib aan laga qaadin waxyaabahan socda halis weyaan waayahay marka shirkigaas lala jahraa iyo fasaadkan lala jahraa iyo ilxaadkan lala jahraa iyo rag u baahantay siraacana saan u soconaya kullin waa looda baabi'i doonaa dhammaan qof kan macsida samaynaa kanaan samaynaynin kan toosan kan qalloocan kulli waa la wada dhimani allana la wada hortegi waxaa laga yaabaa qofkan munkarka ku jira oo xumaanta samayna qiyaamo inuu halkaa kugu dhega adiga halkaas inuu kugu dhagaa laga yaaba aniga kaafilaan ah ilaahayo jiraankaygu aha social media ii marin kari xumaantu iga reebi karay isaga masjiduu ku jiro wuu hanuunsanaa iima sheegin inuu ka dama halkaa kuga dhigo naartas kula lacdaa laga yaabaa sabab ugu noqoto salaadaadii waxaaga ay ka kac noqdaan lam yatamacar wajhu yowma lilah ay kugu dhacdo marka arrimahaas iyaga ah aan ka falcelina insha allah tabaraka wa tacala falcelin oo laakiin eh, hadyiga nabigeena raacsan midkaan dee ummadda lahaliga oo ummadda diinta laga fogeyna ummad diinta la nacsiina isaga ka isagaa falcelin ma aha wax qiimo ku dhisanna ma ahan waayahay xadiidka ama baabka itikaad albiyac itikaad اlbiyaci biyacda shayga loo yaqaano bayxa umalayn khyaari itikaad albiyac meelaha ay qolyaha yahuudda ku cibaadaystaan ayaa biyaca la yihahdaa ya walowlaa dafcu اllahi الnaasa bacdhm bibacdi lahuddimat sawaamicu wabiyac wasalawaat wamasaajid yudkaru fiiha sm la kaiira waxa dikriga lagu badina waa masaajida kuwan kale ayaga waxaa weyaan dikru shayaan iyo dikru shirki ee ka buux kaiiran taas waxaa weyaan yudkaru fiiha sm kaiiran waa masaajida loola jeeda waa yarjic ilaa aqrabi madkuur biyacda marka waa meesha yahuud ay ku cibaadaysan jirtay marka meelaha ayaga ah oo masjid loo rogo loo bedelo ayuu baabkan u baab yahay ama booskii ay ku taallay masjid laga dhigo xadiidka todoba boqol iyo koobaad waa xadii saxiix qaal imam nasai aleh raxmatullah akhbarana hanaad ibnu sari abu sari wa iqa can mulaazim ibni camr ibni cabdillahi saduq qaala xadaanii cabdullahi ibnu badr ibni cumayrat alxanafi wayaan iqa can qays ibni alq waa saduuq can abihi abihi alq ibni caliy waa saxaabi jaliila nabigeenna calayh sal slam wafdiyada u imaan jiray ayuu ka mid ahaa lahu wifaada qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay wafdan anagoo wafdi ah ila nabi nabigaan u baxnay sal slam fabaayacnaahu islaamnimada ayaan kula ballannay balan ayaa salaada kula galnay wa salayna macahu nabiga ayaan la tukanay sal slm wa ahbarnaa waxaan u sheegnay anna biardina arlada anaga biicatan meel ay yahuudda ku cibaadaysta oo lana anaga aan leenahay ayaa noogu taalo yacni meel ah, lagu cibaadaysto oo mxuu ahaa diinta yahuudda loogu cibaadaysta ayaa ku taalla weyaan fastawhabnaahu markaan u sheegnay kadib fastawhabnaahu nabiga waxaan ka dalbanay inuu noo hibeeyo min fadli ahuurihi weysaqaadkiisa wixii ka soo haray inuu nabigu noo hibeeyey sal اla alay slam ayaan waxaan ka dalbanay si aan u barakaysano wax aahaar ah oo la barakaysan kara oon aahaarta nabiga ahayn gacan laguma hayo weysada nabiga oo la barakaysan jira alah sla candhuftiisa shariifka oo kariimka ah ayaa la barakaysan jiray sal allahu alayhi waali wasalam bal saxaabada nabigeena qaarkood dhiiggiisa markay toobayeen iyo markay muxuu ahaa ay ka bixinayeen ka saarayeen dhaawic ka soo gaar uxud dhiiggiisa xataa ay liqeen radi alahu ta ardahum tabarukan marka waxaan kala jeedaa laakiin cid kale oo nabi maxameden sal la slm oo baabkaas uu furan yah lama arko waa min khawaasi الnabiy sal اl slm lidalika wadaadadan inta mxuu ahaa dhusuqi iyo uskagi intay mxuu aha gacmaha ugu dhaqaan kadibna haye yala ishrabu iyo xataa lugihi inta loo baabka asaga akhyaarta ah qaar hadda u yaqaanaa waana wax macruufa ya macruuf weeyaan baabka isaga dadkii yaqaanen baa yaqaana allah naguma soo celiy kuwa ayagaa raggi aan arkin alla idin matuso kuwa ayaga haddii aad arki lahaydeen waxyaabaha qaar xaqiiqatan waxaad ogaanaysaan alxamdulilah alaa nicmat alislaam wa calaa nicmat aliimaan waxyaaba khatar aha jira waa yahay eh, marka waaan ka fastawhabnaahu waaan inuu noo hibay ka dalabnay min fadli tahuurihi weyse qaadkiis wixii ka soo haray fadacaa bimaai nabiga biy u yeehay fatawadaa wuu weyse qaatay watamadmada luqluqday wuu luqluqday fatawadaa wuu weyse qaatay watamadmada wuu luqluqday uma sabahu fii idaawatin kadib biyaha iyaga aha ayuu waaa wuxuu ku shubay nabigeena sal slam fii idaawa muxua uba ama shayga lagu weyse qaatay ayuu kushugay ku shubay ama waal yaro ku shubay waayahay amaranaa wuuuna aray markuusii marka waa qaateen waamarnaa wuuna faray faqaala wuxuu yihi ukhrujuu baxa oo dalkiinu laabta faida ataytum ardakum aradiina markii aad tagtaan faksiruu biicatakum biicatakum yani kaniisadiini yahuudeedka burburiya horta wandaxuu makaanaha booskeedina bi hada biyahan ku firdhiya oo ku shuba inaad ilaahay meesha inkugu barakeeyo o watakhiduuha masjidan kadibna masjidka dhigta oo masjid ka dhista ayuu nabi sal allahu alayhi waalihi wasalam qulnaa waxaan in albada balada dhulkaas iyo aan u soconna baciidun waa meel aad u fog walxara kulaylka shadiidun oo wax aad u daran walmaa biyahana yanshafu wuu iska dhamaani waa biyi yar biyahana meesha usa meel fog waa kulayl badanna wuu jira biyaha marka meeshu waa qalali faqaala nabigan wxu sl sl mudduuhu min alma ay ziiduu calayhi min alma biyo ku dara biyo ku kordhiya zamzamka hadda in biyo lagu daro meelaha loo daliishada oo akhyaarta qaar u daliishadaan daraa ka mid ah zamzamka qolyo biyo ku darsadaan soo marka in yaroo zamzam waa la qaadaya kadibna xataa awrta iyo geeliyaa la gaarsiinaya iska dhaaf dadka ceelashiyaa lagu shubay wiyadiiya lagu shubay meel lagu shubay hakada marka hakada fainahu maxaa yeelay laa yaziiduhu ilaa iiban wanaag waxaan inoma kordhinaysa iyo baraka iyo khayr saasuu nabig sal l slam fahrajna waan baxnay xataa qadimnaa beladana ilaa beledka naga aan ka gaarno fakasarnaa biicatana kaniisadanagii kaniisad yahuudeedka ayaan duminay uma nadaxnaa makaanaha booskeedi waxaan ku firdhinay biihi watakhadnaaha masjidan masjid ayaan ka yeelanay meeshii oon ka dhisanay fanaadaynaa fiihi biladaan adaan ayaan marka ugu dhe ka dhex muxuu ahaa kaga dhawaaqnay waa ka adinay weyaan qaala wuxuu yidhi waraahibu raahibka suufiga oo meesha joogay oo gacanta ku hayna rajulun waa nin oo min ayin qabiilka ayi la yihahda ayuu ahaa falamaa samica goortuu maqlay alaadaana aadaanka u maqlay qaala wuxuu yidhi dacwatu xaqin ay haadihi dacwatu xaqin tan waa waxaa yeelid dhab weyaan waa ru mxu way yaqaanaan waa dacwatu xaq uma istaqbala wuxuu qaabilay uu aaday talcatan meel sara ama meel waadi ah talcada waa addaada waa yani meel sara oo buur korkeed waa loo isticmaalaa waadigan waa loo isticmaala meesha hoose addaadka waa waa hal kelima oo macnahan loo isticmaali kara kan loo isticmaali kara kadibna wuxuu yidhi uma istaqbala wuxuu aaday talcatan buur amaba waadi oo min tilaacina waadiyaalkana ka mid amaba buurahana ka mid ayuu muxuu ahay aaday falam narahu bacdu dib dambe umaan arkin halkaasuu ku shanqarbeelay ninka isaga ah marka ninka isaga ah ma soo islaamay sida muuqata ha sidaas asala ah. kadibna inuu muxuu ahaa ilaahay cibaadadiis sii wato ayuu marka duurkuu aaday qaarna waxay leeyihin maya waxaa weeyaan sooma islaamine ee inay xaq tahay wuu sheegay laakiin diintii horood alla ku caabudayo iskaga sii duurka la sii aaday taana waa suuragal laakiin tan hore ayaa adhar ah oo aad u muuqato wallahu aclam nabshu lqubuuri qubuurta oo la faago iyo waitikaadu ardiha ardadeeda laga samaysta masjidan masjid laga samaysta inay bannaan tahay khaasatan qubuurta haddii ay ta qubuur aan mxua xurmad lahayn ayuu baabkan baab yahay ama xaaje iyo baahida loo qabo aad ay weynta amaba qubuur dee horaan meeshii ay waxbaba ku muxuu ahaa ku dambeeyey noobabaad ay noqoto xadiidka todoba boqol iyo labaad waa xadis saxiix qaal imam nasa alay ramat abarna cimran muusa alqazaaz weyan alleythi wa saduuq qaala xadaثana cabdulwaariث ibnu saciid wa hiqatun habt can ibitayax yaziid ibni xumayd dubaci weeyaan wa hiqatun habt an anas bn malik radi alahu taala ata qal wuxu yidhi anas bn malik waa khaatimka nabigeena alayh sl slam lama goortii qadima rasul nabiga lagu yimid magaalada madiina nazla wuxuu ku degay fii curdi lmadiina magaalada madiina afaafkeeda fii xayin xaafad ama reer yuqaalu lahum loo yidhahdo banu camr bn cawf bani camr bn cawf nimin la yidhahdo ayuu nabiga calayh sl slam magaalada afaafkeeda ayuu degay waayahay fa aqaama fiihim wuxuu ku nagaaday nabigeena alayh sl slam arba casharata leyla afar iyo toban maalmo habeen ayuu la joogay meesha iyada ma taqaanaan bani camr bin coof xaggay degan yihiin ama ay degnaayeen ya quba a bani camr bin coof waa quba saldhigood halkaa weeyaan nimin reer khasraja ay ahayeen waxaad ogsoontihiin raggii reer ansaareed meesha degnaa laba qol ay ahayeen qolyi waa khasraj qolyo qolyana waa aws niminka ra-ws marka nimin ulibas shadiid oo aad u dagaal badana ahayeen khasrajkana waa la mid laakiin aad bay u yaraayeen aad nimankan mxuu ahaa laandheerka waxay ahaayeen oo cabdulahi bin ubey bin saluul munaafiq uu ka dhashay nimankii reer khasraja ahayd reer aws laakiin iyaga niman sahal ma ahayn caadina ma ahayn weliba xataa yani difaaca nabigeena calayhi sala slam ragga inkastoo isdhaamin laakiin waxaa kusii baanay nimankan oo reer aws laakiin way yaraayeen bani camr bin cawf marka waxay degnaayeen quba ayay degnaayeen saldhigooda halkaas yuu ahaa waa meesha nabigeena uu kusoo dega alayhi sala slm lagu soo dhaweeyey waayahay faaqaama fiihim wuxuu ku dhagaaday arbaca caشharaةa leyla afar iyo toban habeen uma arsala wuxuu u diray ilaa mala'in koox oo min bani najaar reer bani najaar oo akhwaal cabdilmualib cabdilmualib xoree abtigii ayuu nabigeena ala slam adeeg u diray wuxuu yidhi imaada fa ja ay yimaadeen mutaqalidii suyuufahum ayagoo seefahoodii jeeni qaarsan ay yimaadeen oo koox aad u xoogan hubaysan kaanii waaba anoo anduru ega ilaa rasul rasulka sal slam calىa raaxilati hashiisa isagoo saaran abu bakr radi اlahu taala arda saaxibkii radiifuhu uu gadaal kala saaran yahay lifti ayuu siiyey bilugatikum antum ya marka gadaaluu ka saaran yahay kow wa mala-un koox oon bani najaar reer bani najaar ahna xawlahu nabiga ay hareerihii saas ku yihiin calayhi salaa slaam xataa alqa ilaa heeryadii iyo muxuua qalabka u watay uu kaga degsado bifinaai abi ayuub abi ayuub alansaari banaankiisa gurigiisa iridiisa uu kaga dejiye weyaan qiso dheera ilahaydoo saxaabada nin walba waxaa weeyaan uu ku dhagaayey markaasaa nabigu wuxuu lahaa dacuuha fa inaha ma'muura hashha laiska daaya ayada way amran tahayoo meelay ku socota ilahay baa meelkooda faraha kala baxa ilaa halkaas marka ay markii ay alaabtii ay muxuuaha meeshii ay degtayna oo hashi meeshii muxuu inta ay fadhiisatay kadib alaabta laga dejina nin walba wuxuu nabi allow aniga gurigay gurigay gurigay marka abu ayuub markiib intuu daf dhahay nin aad u caqli badan u ahay qalabkii iyo alaabta nabigeena ala sl ayuu hal mar intuu la ruqay ayuu gurigiisa ku xareeyey marka mawara jirade nabiga wuxuu yihi almaru maca raxli qofka dee alaabtiisa meesha la geey buu aadi intuu aadi boorsadii iyo qalabka aad wadata hadii meel lagu xaraysto intay kale aadaysa i halkan buu nabiga galay sal slm inta ilaa guryaha nabigeen uu ka dhis sal slm guryihiisii marti ay u ahaayeen muxuu aha abu ayub alansaari radia allahu taala an nabiga isagaa martigeliyey qiso dheerna wuu leeyahay kole hadda waqtiga aad u masaamaxaaya waayahay xataa alqaa ilaa uu qalab kaga dagsado ama hashii ay ka fadhiisato oo alaabtii laga hoobiye bifinaai abi ayuub abi ayuub muxuu ahaa banaankiisa gurigiisa wa kaana nabigan wxu sal slm intaan masjid uusan dhisin yusallii mid tukada xayu adrakat salaa salaadda meel alle meeshay ku qabatay ayuu nabig ku tukan jiray fa yusallii fii maraabid alhanam ariga moorada ariga iyo xarada ariga ayuu nabig iskaga tukan jiray uma intaa kadib markii muddo la joogay amara wuxuu faray bilmasjidi masjidka wuxuu faray an yubna bilmasjid amaba an yubna almasjid masjid in la dhiso ama an yubxaa makaana masjid masjidka in boos loo raadiyo fa arsala ilaa malain koox ayuu u diray oo min bani najaar reer bani najaar ayuu u diray inay u yimaadaan fa jaauu way u yimaadeen fa qaala wuxuu yidhi yaa bani najaar reer bani najaarow aaminuunii igula gorgortama bixaa'iikum haada beertiinaan ee tanna iga iibsada oo qiimihii ii sheega aan inka iibsada eh. qaala waxay dheen wallahi allaan ku dhaaranay laa natlubu ma dalbayna amanahu lacagtiisa iyo qiimihiisa ilaa il allah alla weyne ubaan doonanayna meel kale un dooni lama arka hh caza wajal qaal anas wuxuu yidhi wa kaanat waxay ahayd fiihi arlada waxaa ku dhex taali qubuur lmushrikiina mushrikiinta qubuurtooda gaalo qubuurtooda oo laakiin qadiim ah ayaa muxuu aha ku taalay wa kaanat fiihi kharibun iyo meelo muxuu ahaa kala sasarray oo godad iyo meelo muxuu ahaa aan isku aadanayn ayaa ku taalay o wa kaana fiihi nalun geetimina ku yeelay geetimiradun waa ku taalay weyaan fa amara rasul nabig wuxuu faray sal slm biqubuuri mushrikiina mushrikiintu qubuurtooda fanubishat waa la qufay waa la hafaagay oo meelo kale ayaa la geeyey lafihii wixii la qaaday wa binaqli geetimiradkina faquicat waa la jaray oo meeshu waa laga baneeyey wa bilkharib meelihii kale sasarayna fasuwiyat waa la simi weyaan wa bilkharib ay amara bilkharib fasuwiyat saas weyaan fasafu annakla geedihii geetimireedkii waxay safeen qiblat masjid masjidka qibladiisii ay saa u safeen ila waa in la adeegsadaa la rabaa in la adeegsado ayaa la rabaa oo mxuu aha tiirar iyo wax laga dhigto dhistii la geliyo wa jacaluu waxay yeeleen cidaadatayi labadiisa tiirna waxay ka dhigeen alxijaarata amaba tiirashiisa waxay ka dhigeen alxijaarata dhagxaan bay ka dhigeen dhagax caadi ay dhiseen tiirashi iyo saasaa laga dhigay sidoo kalena waxaa weeyaan xagga qibladii iyo dhan walbana geedii timirta ayaa lagu dhisay wajacaluu waxay gudagelayeen quluuna kuwa soo qaada asakra jibaalada iyo dhagxaanta waweyn iyo dhagxanta wa lagu dhisi wahum ayagan yartajizuuna ay gabaya jacbur ah ay gabayayaan warasulla nabiga al sal sl macahum uu jira wahum yaquuluuna ayagana waxay leeyihiin allaahuma laa khayra ilaa khayru laakhira fansur ilansaara wاlmuhaajira allahuma alahyow laa khayra khayr ma jir ilaa khayru aakhira aakhira khayrkeeda mooyane lianna khayrkan adduunka waa wax in yar oo markiiba uu tegi yacni daa'im ma ahan laakiin khayrka aakhiro waa daa'im daa'im weeyaan fansur u gargaar alansaara ree ansaar u gargaar almuhaajira muhaajiriin u gargaar ducadii waa dhacdayo waad aragteen meesha ay islaamnimada keeneen halkaa nairobi maanta ay islaamnimadii awooddan ay ku leedahay alxamdu lilah rabbi alcaalamiin meel walban islaamkii guri kastana uu galay wayaan ayaga ayaa ilaahay sabab ugu dhigay inay islaamnimada xambaaraan naftooda iyo maalkooda iyo ilmahooda iyo qabiilkooda iyo deganaantoodii ayay muxuu ahay ku bixiyeen diintan inay hadalkan gaarto annahyu can ittikhaadi alqubuuri masaajid masaajidda in qubuur laga dhigto reebid iska reeb baabkan baabi xadiidka toddoba boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaali ibn sali ramat llah akhbarna swayd ibn nasr almarwasi waa taqaanaa qaala anba'ana cabdullahi ibn mubarak almarwasi waa imaamkii can macmar ibn rashid waa iqatun habt wa yuunus ibn yaziid alayli waa iqatun habt qaala waxay yidhahdeen qaala zuhri wuxuu yidhi akhbarnii waxay warim cubaydillahi ibn cabdillahi ibn cutba ibn mascuud cubaydillahi ibn cabdillahi ibn cutba ibn mascuud waa iqatun habtun faqiih waa taabici أنa caaشhaةa um اmminiin radي الlah ta arda بn cabaas cbdulahi بn cabas بn cam nbi sl slm radي الlah ta arda qaala waxay yihahdeen lama goortii nuzila lagu soo degay birasul rasulka al sl slm oo fatafiqa uu nabiga guda galay yaطraxu inuu muxuu ahaa saaro lamaa goortii nuzila lagu soo degay malkumuudka weeyaan birasulilah rasulka al sl slm oo fatafiqa nabiga wuxuu guda galay marka ama uu guda galay yaطraxu inuu saaro khamiisatan gobusta oo lahu isaga uu leeyahay calaa wajhi wejigiisu saa u saar nabigeena sal ala slm uu gudagalay faida ktama markuu mxuu nabigu uu ciriiri dareemo ama uu huuro oo huursamo kashafaha can wajhi wejigiisa ayuu nabiga kafeeji jira sal slm oo neefta ina ama uurtooda qaala markaasuu nabiga wuxuu yihi sal sl wahuwa kadalika arig arrinkaa isagoo ku sugan lacnat alla nacladiisa oo naxariiska cala alyahuudi waاnasaara yahuud iyo nasaara dusha allah ka saaro ayuu nabig yiri sal slm waa xaaladda u dambaysay ramaqii waa meesha u dambaysay maxay ku muteen nacladaas ittakhaduu waxay ka yeesheen qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurtooda waxay ka yeesheen masaajida masaajid ay ka yeesheen ayuu nabi sal slm saas weeyaan marka nabigeenna wuxuu ka digaayey in isaga masjidkiisa in qabrigiisa masjid laga dhig yuu ka digayay sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka todoba boqol iyo afraad waa xadid saxiix qala imam sali ramatullah akbarna yacquub ibn ibrahim addawraqi yacquub ibn ibrahim addawraqi haddii aad yacquub ibn ibraahim aragto oon la sheegin imaam النasaaئina shuyuukhdiisi ah waa dawrqi qowla waaxida iqaة xaafidan xaafidan weyaan qala xadaثna yaحya ibn sacيid الqطاn wa iqaة xuja qala xadaثna hishaam bn curwa waa faqiihu iqa can abi aabbahay ayuu yihi aabihiina waa curwa ibn zubayr radia اlahu taala raximah raxmata waasica waa iqaة faqiih waa taabici can caaishata wuxuu ka wariyey um اlmuminiin oo habaryartii ahayd radia اlahu ta ardaha ana uma xabiibata uma xabiiba uma xabiiba ma taqaanaa waa zawj nabi sal sl nabga xaaskiisa waa ramla bint abi sufyaan gabadhaas ramla bint abi sufyaan abi sufyanaad ogsoontihiin oo cadaawad uu qabi jiray intuusan islaamin ka hore nabigeena sal slm iyo saxaabada nabigeena dhibku ku hayaad ogsoontihiin gabadhiisi weyaan dadkii marka ka cararay dhibka qurashee ku jirtayo ninkeedii oo cabdulahi cubaydullahi bnu jaxsh ayaa xaaska ay xaas u ahayd kadibna xabasha ay u hajireen hijradii ay halkaas ay aadeen kadibna cubaydullahi bn jaxsh halkaas ayuu ku geeriyooday radi lahu ta arda kadibna nabigeenna sala allahu alayhi waali wasalam ayaa guuriyey ayaa guursaday cafwan waxa u guuriyey mataqaanaa annajaashi najaashiya u aroosay <laughs> oo meherka ka bixiyey oo ku mahriyey bal arka subxaana allah cajiib wa ya waxaa u guuriyey najaashi uma xabiiba ramla binta abi sufyaan ayaa la yihahdaa radia allahu tacala an ardaha iyo wa uma salmata uma salma hind bint umaya waan almaqzumiya waan soo marna iyadna waa um lmuminiin radi allahu taala ardaha umu salma nabigeena suu guursaday iyo xaaladeeda ogsoontiin hayrada ay sheegatay ilmihii badnaa ay sheegatay oo nabiga uu yihi waan kaaga ducaynaya sala allahu alayh wasalam marka waad garanaysaan ayadana qolyihii haajiri ay ku jirtay ana uma xabiibata iyo wa uma salamata dakarata waxay sheegeen kaniisatan kaniisa ra'ataaha ay ku arkeen bilxabashati xabasho ay ku arkeen fiiha tasaawiiru sawirro ayaa budka ah sawirro ayaa ka buuxa faqaala rasul la wuxu sl l slm ina ulaa'ika kuwaas idaa kaana hadduu ahda fiihim iyaga dhexdood arajulnin ama qof asaalix ee suuban oo famaata uu geeriyooda banow calaa qabrihi masjidan masjidkiisa qabri ay ku dullisi jireen wasawaruu waxay sawari jireen tika suwar sawiradaasaad ujeedaana marka sawir jireen tika bimacnaa tilka weyaan luqad oo luqa luqaadka carabta ayaa tilka bedelkeeda waxay dhan tika ya min luqaat alcarab waa tikadaas bimacnaa tilka waa taas weyaan ulaaئika kuwaas shiraaru اlkhalqi khalqiga kuwa sharta badan wey cinda allah alla weyn agtii yowma alqiyamati maalinta qiyaamo dadka qubuurta masaajidka dul dhisaan ama masaajid soo gelinayaan kuwaas ayaa dadka ugu shar badan ayuu nabig yihi sala allahu alay waslem annaga waa taqaanaan dee baabkaas idinkagama sheekaynayo baabka isagaa qubuur masaajida ay ka buuxda khaasatan kuwii hore hadda hadda ma jiraan wa muxuu ah horta waxaan filaya hadda aada uma ma sahlano maantadan la jooga in qof uu intuu qabri soo qaado meyd masjidku dhex muxuu ah sameey geyiga hadda soomaliya ay degan tahay waa adagta meelo kooban waa laga yaabaa oo aad niyad naadir u ah in waxaa weeyaan m qabri loo tago masjid laga duldhisana saas oo kale beri waxaan garanayaa meel meel meelaha madheer agaarkeeda ayaa qof dumar ah oo runtii khayrna jecel laakiin waxa weyn ay u kala baxsaneen ayaa daf ay tiri qubuurtii oo muxuuha ku jiro abeed ku jiray ay masjid weyn oo qurux badan oo dhagax ay ka dhistay kadibna dabeeshaan de waxaa gaartay moog tahay wahaabiyada insaxa tacbiir yaa yaa kaga dukani marka wax ugu dukanay weyde wadaad marka daaci ahaaya daf yiri marka magaaladii afkeedii meel ah ayuu wuxuu ka dhisay masjid fiican oo cariisha cariisha marka wadaadkii ay marka muxuu ahay baabuur isa soo raaceen markaasa waxay ku tiri sheekh hebelow masjidkaygaa dumisa soo oo masjid aad muxuuha ka garab dhistay oo wax ku tukada lala-eg markaasuu yihi eedan adiga dadkaad u dhistay way ku tukadaan adiga qubuurtaad u dhistay ahlo qubuurta way ku tukadaan ana dadkan o dhisay kaada shaqadiisuu hayaa kee gala shaqadiisba hayaan wabilaahi atawfiiq marka warka halkaas ku dhamaan waana ficlan de qubuurtay dhexgeysa ku dhis sooma ahlu qubuur ku tukadeen marka baabkaas waa marka waa naadir hadda maanta cid yacni xilligaan ka hadla waa sagaashan iyo sagaashan iyo labada iyo sagaashan iyo saddexdiiaan ka hadlaya xilligaas marka haddii ay saa ahayd hadda min baabi owla waa laakiin weli way jirayaan meelo un yacni ay wax ku dadambeeyaan kuwaana insha allahu tacaala ha la xaaqo kuwa waxaan arkaya ma dhexasla masaajid meeshaan waa habeen furi kara ya waan gubaynaa waan xiraynaa waraliin allamey waana almasaajida lilahi falaa tadcu maca allahi axada masaajidda haddaad suufita masjidkaada ku tuka haddaad salafita kaada ku tuka haddaa iswaafaqi kartaa iswaafaqa haddaa iswaaf maalinta qiyaamana adi ma salafi aad ahayd mid suufi aad ahayd laguma weydiinaya waxaa lagu weydiinaya adiga sunnada nabiga ma hays dariiqiisa sal alla slam ma ku toosnayd haa inta soo mar ma ka leecatay afkaa lagugu dhufanay darka nabigan waa lagaa leexinay sal l slam yacni badaluu waayiruu halkaa lagugu tuuray marka maanta kooxan ku jira iyo urur fulanan ku jira iyo waba waay kuu tiri lama arko waayahay hay alfadlu fii ityaani lmasaajidi masaajidda in la tago fadliga ku sugan ayuu baabkan ubaabaya qofka inuu masaajida ilaahay aado ku tukado fadliga uu ka hela oo weynka badan ayuu baabkan ubaabaya xadidka toddoba boqol iyo shanaad waa xadii saxiix qaala imam sali ramat lah abarna cmr ibn cali alfallaas weeyaan iqatntabt qaal xadaana yaxya waa taqaanaan qaala xadaanaa ibn abi diib isna xaligan soo marnay oon meel soo saarnay maxaan idhi ibn abi diib haddii una soo mar maxaan idhi moxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi alcaamiri iqatun tabt looma noqon doono la socda baabkaas meel lagu xirto can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu miyaan waxbaan ka booday qala wuxuu yihi xadaana aswad ibnu calaa ibnu jaariya الثقفي واثقة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن cوف wya isna haddaan soo marnay can abi hurayرata radi الlaه taعala arضa an النbi nabg n ur sl slam qal nabgen wuxuu yidhi xiina goortii ykhruju uu soo bax الrajulu qofka ama ninka min beyti gurigiisa ilىa masjidi masjidkiisa uu aado farijlu lug hal lug tuktabu maxaa qoran farijlu maxaa idiin qoran tuktabu hal tallaabo weyaan rajuluntaas waa hallow tuktab waxaa la qoraa xasanatan ayaa la qoraa nacam warajulun taktubu miyaa qoran taktuba saxda sida saxda waa taktub weyaan taktubu waxay qortaa xasanatan min baabi tajawuz waa yani ayda ma qoraysa laakiin sababay u noqon in xasano iyo wanaag la qora farajulun lug taktubu waxay qoraysaa xasanatan saas ayaa sax taktub waxay qoraysaa ha halkii tallaabo weyaan kow warijlun lugna tamxu waxay tirtirtaa sayi'atan xumaan weeyaan saas ayuu nabigeen leh sala allahu alayhi waaalihi wasalam waa yahay rijluntaas waxaa weeyaan waa mubtada mubtada in nakiro uu noqdona lama ogola ilaa xaalaad kooban mooyane walaa yajuusu alibtidaa binakira maa lam tufid ka cindi zayd namira ayuu imaam ayuu leeyahay eh, ibnu malik fii alfiyatihi marka in nakira uu mubtada noqdo lama ogola ilaa haddii ay meesha wax musawiq ah oo arrinkaas keenay meesha marka muxuu ahaa farijlun taktubu warijlun tamxu tafsiilkaas ayaa marka musawiqa ah tafsiilkaas hawshaas faahfaahintaas ayaa musawiqa noqotay weyaan anahyu baabu nahyi reebil iska reeb baabkan u baabiya can manci nisaai dumarka in loo diida min ityaani almasaajid masaajid inay tagaan o ku tukadaan in loo diida inaan la ogolayn oo laiska reebay baabkan u baabiya xadiidka todoba boqol iyo todobaad waa xadii saii qaal ibn sa aleh ramatullah abarna isxaaq ibn mansuur haddaan soo marnay qaala xadaana yaxya ibn saciid اqaطaan ibn jurayj cabdilcaziz cabdilmalik ibn cabdiiz ibn jurayj weeyaan wa iqat faqihun faadil yudalis wayursil an ataa bn abi rabax wa iqat faqihun faadil kaiiru irsaal can jaabir bn cabdilaahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu uri jabir bn cbdilahi qala rasul sk wuxu uri sal slm man akala qofkii cuna min hadi shajarati geedkan xadiidan ka booda miya oo maadi qabataan marka xadiid todoba boqol iyo lixaad qala imam nas aley ramat lla abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali weyaan ibn rahawe wyan qala ambana waxaa noga warmay sufyaan ibn cuyayna can zuhri maxamed shab zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar can abihi abihi cbdillahi bn cumar radi allahu tacala canhuma qala wxu abdillahi bn cumar ida stadanat imraatu axadikum midkiin xaaskiisa haddii ay ka iidan weydiisato ila almasjid masjidka inay aaddo ay kusoo dukata falaa yamnaca yuusan udiidin ayuu nabi yiri sal slm wiil uu dhalay cabdulaahi bin cumar ayaa wuxuu yidhi wallaahi lanamnachun ilaahay baan ku dhaartay waan udiidayn udiidaynaa inay meelahaas ay maraan muxuuha ay saaxiiboosaad yeeshaan miyaad doonaysaan cabdulahi bin cumar wuxuu yidhi sa muxuuha nabigaa yiri aan ku leeyahay adna wad wallaahi laa ukalimuka abadan weligeyda makuluma hadla ku yidhi buu ka hajiray radi allahu taala an arda haddaba nabigeena khilaafay wuu ka hajiray xadiidka ama baabka baabun man yumnacu min almasjid lakin masjidka loo diidi cidda loo diida sheega haddaan sheegayna xadiid todoba boqol iyo todobaad qaala imam nas alay raxmat lla abarna isxaq mansuur ahy hadduuna soo maray qala xadaana yaxya alqaطaan ibn jurayj cabdilmalik ibn cabdiiz ibn jurayj qaala xadaana caطa ibn abi rabax can jaabir bn cabd lah radi allah ta anuma qala jaabir bn cabdilah qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm man akala qofka cuna min haadihi shajarati geedkan qaala wuxuu yidhi min hadihi shajarati geedkan qaala wuxuu yidhi awal yowmin maalinta koobaad wuxuu yidhi athawmi thawm ayuu sheegay nabigeena man akala min hadi shajara oo thawm ayuu maga nabiga carabaabay ama magac dhabay uma kadibna qaala wuxuu yidhi athawmi thawm toonta iwalbasali basal iwal kuraathi kuraa kuraaska waxaa weeyaan toonta ay u dhowdahay waana cadayn toonta baal u dhow oo cadayn weeyaanoo yani raaixada amaba shiirka waxay leedahay toonta kama foga basash way ka fogta waxay u dhowdahay toonta u dhowdahay kuraas ayaa la yihahdaa ya magaceed masabaan miya basal baar miya basal baar miya a ah, tamaam alayhi wayaan basal caadi maaha tan basasha caadigo dabada muxuu ahaa qayb dama kulaha yani kuuska ma aha waa iska eh, haddii aad ku qortaan hadda koraas ood googolka ku dhufataan waad arkaysaan waxay leeyihin marka waxay ka fogta basasha oo waxay u dhowdahay dhanka eh, toonta u dhowdahaa saasay leeyihin agga shiirka iyo waxyaala midka intaas qofkii muxuu ahaa eh, nabigan wuxuu yidhi qofkii intaas cuna man akala min hadihi shajara qaala awala yowmin maalinta wuxuu yidhi athawm uma kadibna qaala maalmihii kale wuxuu yidhi aلthawmi واlbصri واlkuraaث saddexdaas falaa yaqrabna yuusan noo soo dhowaanin noo imaanin masaajidana fii masaajidina masaajidanaga yuusan noogu soo dhowaanin yuusan imaanin faina almalaa'ikata malaigta ta'adaa way dhibsanaysaa mima yata'adaa minhu alinsu insa wuxuu dhibsana muxuu dhibsanaysaa marka qofka haddii barba wax soo ura uu soo cuno waa inuu ka fogaado masaajid uusan imaanin dadkiyaa dhibsani malagtaa dhibsani xadii todoba boqol iyo sideedaad oo cashar ka u insha allah tabaraka wa tacaala caawa wa xadيث صحيح qال imam نس عليه رحمة الله أخبرنا محمد بن مثنى العنزي وثيقة ثبت الحجة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام الدستوائي وهو وثيقة ثبت قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي البصري قتادة بن دعامة السدوسي البصري وثيقة ثبت عن سالم بن أبي جعد اليعمري ويان ها هي ثقة عن معدان عفوا سالم waxaa weya سالم بن أبي جعد الأشجعي سالم بن أبي alashjaci waa iqatu yursilu kaiira irsaalka ayuu ku dheerayaa kow can macdaan ibn abi alxa ninkaas alyamari kaas weyaan alyamari waa ka waa iqa cumar ibn اkhaaab amiir اlmuminiin radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi inakum aninka ayuha naasu dadow ta'kuluuna waxaad cunaysaan min shajaratayn laba geedood maa arahuma uma arko imana muuqdaan oo aniga ra'yigayga iyo caqiidadayda ma ahan ilaa khabiiayni laba xunxun inay yihiin mooyane si kale anigu ma arko weyaan hada اlbaصlu basashan wahawmu toonta walaqad ra'aytu waxaan arkay nabiy llahi nabiga sal slm idaa wajada hadduu helo uu ka dareema riixahuma urkooda min arajuli qofka ama ninka amara bihi wuxuu fari jiray an yukhraj oo fa ukhrija markaasaa loo bixin jiray ila اlbaqiic qubuurta baqiic ay xaggiisaa loo bixin jiray durkaasaa loo fiijin jiray faman akalahumaa qofka cuna falyumithumaa ha dilo dabkan karin oo ha kariyo oo muxuu ahaa markii la bisleeyo urkii wuu ka yeeranaya saas ayuu nabig ayuu yihi cafwan eh, sayid cumar radi allahu tacala an arda hada wallah aclam w sal allah waslam abdi rasul mustafa